bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay aclaamu اnubuwa ama dalaa'il nubuwaha rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam nebinimadiisa waxyaabaha tusaaya waxaan ku dhex jirnay ducooyinkii nebiga laga aqbalay ama waxyaabihii khawaariqulcaadaadka ah ee caadaadka ka baxsanaa oo nebiga sal ll salam ka xasilay wuxuu yidhi waradda yowma uxudin cayna qataadata bna nucmaan cayna qataadati bni الnucmaan aldafriy waradda wuxuu celiyey nebiga sala اllahu calayh ali wasalam yowma uxud maalintii uxud cayna qataadata bni nucmaan ishii qataada ibnu nucmaan aldafriy ayuu celiyey bacda an saalad markay dareertay calaa xaddihi ay ku soo dareertay dhabankiisii wa qiila waxaa la yidhi bacdamaa saarat kolkay ahaatay fii yadihi gacantiisa ishii baa ka soo dhacday gacantiisii bay ahaatay ama waxay ku soo dareertay daankiisii meesheedii bay ka soo dhaxday ayb fasaarad waxay noqotay axsana caynayhi labadiisii indhood tii ugu wanaag badnayd bay noqotay falam takun tucrafu lagama aqoonin min alufraata kale rasuulku marka intuu saa usoo qabtay buu meesheedii ku celiyey sideedii bay noqotay iyo si kasii fiican qof marka beenlow ah oo ilaahay iyo waxyooday dhahaayo beenna ay tahay saas ilaahay uguma kaalmeeyeen <clears throat> yowma alkhandaqi maalintii khandaqna nebigu wuxuu quudiyey aljama alhafiira jamaacadii aljamma dad badan alhafiira aad u tiro badan alladiina kuwaas oo yuqaaribuuna dhadhoweynaya alfan kun min saklatin waxar ayuu ka quudiyey iyo wasaaci shaciirin suus suus badar ah heed ah ayb bibeyti jaabir jaabir gurigiisa ayuu kaga quudiyey waa markii iyagoo markaa wuxuu eh, khandaq nebigii oo godka qodayo oo dhagaxa dhagax weyn baa marka ku timid say u qodaayeen markaabaa nebigii uu garweynta qaatay inuu ku dhufto u bilaabay waa kala daadatay markii uu nebigu marka garweynta qaaday oo kor u qaaday baa jaabir wuxuu ku arkay eh, iyadoo nebiga calooshiisu dhagax ku xiran yahay baahi darteed markaasuu ka fasax qaatay rasuulka gurigiisii buu aaday oo ka agdhowaa meesha markaabuu wuxuu u keenay xaaskii buu u sheegay xaaskiina waxay tihi waxariya iyo suuskaas badarka ah baan haynaa nebiga iyo qof ama labo keen intaasay ku filan tahay iyadiina marka xooga neefkiiba isagiina qalay iyadana waxay cajiibtay badarkii waxay bilowday marka inay samayso marku diyaar noqday ayaa jaabir nebiga uu dhegta ugu sheegay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ina jaabiran qad sanaca suqran faxaya halan bikum jaabir wuxuu uh, yacni sameeyey martisoor weyn ee kaalaya isu kaalaya dadkii marka godka qodayey oo aad u tiro badnaa ayaa gurigii jaabir yimid markaabay uh, istiidaan u weydiiyey haweentii marka jaabir aad bay jaabir u canaanatay nebigii baad igu ceebaysay bay tidhi waxaan waxba ma hayo meeshiisa ha yaalla buu yidhi marka nebiga badarkii waa makiye bahasha yacni cajiinkiina iyaan la eh, laga qaadin buu yidhi weelkiisa dherigana yaan hilibka laga dabka yaan laga qaadin rasuulkaa marka wuxuu bilaabay inuu isku siiyo cad muufa ah iyo uu isu gooyo hilib u dhiibo marka intadii way badatay dadkii oo dhan bay deeqday qisadaas waa midda uu sheegayna kamaa acama nebigu sida u quudiyey yowmaidin maalintaas min nazarin min nasarin wax yar yasiirin aad u fudud oo min tamrin timir ah jaa'at bihi ay ula timid ibnatu bashiir wax yar oo timir ah timir aad u yar oo ibnatu bashiir ay ula timidna sidoo kale dad badan buu nebigu quudiyey maalinkaas ayb ibnu isxaaq baa marka isaga qisadaas werinaya ayb ee sanadkeedana inqidaac baa ku jira wakadalika acama sidoo kale nebigu wuxuu quudiyey naxwo amaaniina sideean wax leeg min dacaamin cunto kaadad tuwaariihi kaadad ku dhowaatay sigtay tuwaariihi inay qarinayso yaduhu gacantiisa almukaramatu la karaameeyey yacnii cunto yar oo gacantiisu dabooli karto ayuu siddeetan qof ka quudiyey cuntay gacantiisa barakaysani dabooli karto ee la karaameeyey ay dabooli karto ayuu siddeetan ka quudiyey wakadalika facala sidaabuu yeelay yowma asbaxa caruusan maalinkii uu nabigu soo waabariistay isagoo caruus ah bisaynaba binti jaxash uu guursaday zaynaba marka habeenkii uu la aqalgalay rasuulka sala allahu calayh ali wasalam subaxeedii ee uu sameeyey ee uu sameeyey weliimadii wax yar ayaa dad badan deeqay wa amaa yowmu tabuuk maalinkii maalintii tabuuk fa kaana amran haa'ilan arrin aad u weyn buu ahaa acama aljeysha ciidankii buu quudiyey wamala'uu waxay buuxiyeen kulla wicaa'in weel kasta oo macahum iyaga ay wateen min qadri rabati alcanzi min qadri rabdati alcanzi waxar wax la eg oo kale wax yacnii qadar waxar fadhido la eg cuntadii baa nin walbaa waxaad haysa keen la yidhi waa keenay waa isu keenay uu xar markaa la fariisiyey qadarkeeda ayaa cunto dhan ayaa laysu keenay oy dadki isu keeneen taas buu nebiga ka duceeyey jeyshkii dhammaa ooto oo yacni aad u tiro badnaa oo diiwaan in lagu qoro xataa ka caajisay aan yacni la awoodi karin in la tiro koobo ayaa quutay oo cunay wa acdaa abaa hurayrata wuxuu siiyey radia allaahu canhu miswadan sibraar ayuu siiyey faakala minhu waa ka cunay dahratan wakhti dhan wa jahaza minhu fii sabiili illaahi wajahaza wuxuu ka diyaarsaday minhu kaa xaggiisa fii sabiili illaahi jihaadka shay-an wax kaiiran aad u fara badan jihaadkiiba wax badan uga sii diyaarsadayba walam yazal macahu kama zuulin sibraarka abu hurayre maciisa inuu yahay ilaa ayaami maqtali cumaan ilaa maalmihii cumaan la dilaayay waa soo gaaray ibraarkaasayb oo qisada iyadana tirmidi ayaa fi lmanaaqib ku wariyey imaam axmed iyo ayb ashyaaa min hada اnamad wadakara ashyaaa buu sheegay min hada اnamad ayb ama yacni raacraac adiga ashyaaa ashyaa min hada namadi noocan a fara badan yaquulu oo dheeraanayo dikruhaa xuskiisa mujaradatan iyadoo keligeed ah haddii halla xusan la yidhaah wasanafridu lidalika in shaa allahu tacaala waxaanan u gooni yeeli doonnaa wabihi iqatu kalsoonida allaan ku kalsoonaanaynaayo iqada iyo kalsoonidana isagaan inagoo ku qabayno musannafan kitaab baan u gooni yeelaynaa calaa xidatin gaar u alifan yacnii dalaa'il ayaan kitaabka u gaar yeelaynaa buu leeyahay ayb wadaca allaha tacaala alla ayuu baryey lammaa quxituu markii la abaareeyey falam yanzil cani ilmimbari mimbarka kama soo degin xataa taxadara almaa'u intay biyihii ka soo daataan calaa lixyatihi sala allahu calayh ali wasalam garkiisii intay biyaha ka soo daataan min saqfi lmasjidi masjidka saqafkiisii soo dareeray dartiisa ayb oo tanna waxay ahayd markii nin reebaadiya uu soo galay uu yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcu llaaha yuqiifunaa ilmihii waa baaba'een maalkii waa halaagsamay jidadkii waa go'een ee ilaah yacni rasuul allow alla noo bari ha noo gargaarin oo hana waraabiyo markaasuu nebigu yidhi allaahuma akhitnaa allaahuma akhitnaa allaahuma akhitnaa isla markiiba daruur ayaa isku soo ururtay way da'day intay onkoday ayay da'day saqafkii masaajidka ayaa biyuhu marka ay ka soo dareereen oo masaajidka rasuulka biyaha markuu roobku do-o waa qoyi jiray ayb oo saqafkiisii marka aad biyaha uma celi jirin mararka qaarkood marka inuu dhoobo iyo ku sujuudo wax taasaa keenaysa ayb isagoon marka mimbarkiiba ka soo degin baa roob ilaa wuxuu da-ayay markaas saxaabigu wuxuu yidhi famaa ra'ayna shamsa sabtan usbuuc qoraxda ma aanan arkin markaasaa jimcadii dambena soo galay mid kale uu yidhi halaka almaalu wanqadacat isubulu watahadamat اlbuyuutu fadcu llaahi yumsikuhaa guryihii waa dumeen wuxuu leeyahay yani dadkii waa halaagsamayaan jidadkii waa go'ayaan ilaahay inuu celiyo noo bari markaasuu nebigu yidhi allaahuma xawaalaynaa walaa calayna agagaaraheenna ka yeel ilaahu korkeenna maya ha ka yeelin isla markii marka waa fuqday samadii hareerahana waa ka da-aya madiinana waa laga qaaday ayb taasuu sheegayaa marka waqad kaana wuxuu ahaa qablahu kaa hortiis laa yuraa inaan la arkaynin fi samaa'i samada saxaabatun daruur lagama arkaynin xataa walaa qasacatun qasacana daruuro markaa roob wado qaansan roobaadana ma la arkaynin walaa qadru اlkafi calaacal wax la egna xataa calaa casha wax la egoo daruur ah <clears throat> lama arkaynin uma lama istasxaa lahum uma markaa dabadeed lama istasxaa markuu dalbay nebiga sal lla cl salam in daruurtu ay qaadanto oo dadku yacnii eh, cirkii uu markaa saafin noqdana lahum iyaga uu u dalbay injaaba saxaabu daruurtii waa siibantay can ilmadiinati waa ka siibantay xataa saarat ilmadiinatu intay madiine ka noqotay fii mili اlkliili cimaamadda wareegsan oo kale ikliil waxaa la yidhaahdaa qofku markuu cimaamadda madaxiisa ku wareejiyo yacni marka wuxuu ka wadaa daruurtii waxay madiine waxay noqotay sidii madax cimaamad lagu wareejiyeyo daruurtii marka waa iyada waa laga qaaday hareeraheeda marka hareeraheedana marka daruurihii baa ka jiray iyadu marka waxay noqotay meel gaar ah oo xiran oo kooban oo kale intay madiine meel kooban ka noqotay sidii cimaamad la duuduubay oo kale wadaca allaha allou baryey calaa qurayshin quraysh ayuu habaaray wadaca allaaha calaa qurayshin ilaahay buu habaar uu kaga baryey quraysh fa asaabahu waxaa ku dhacay oo asiibay min aljahdi mashaqada iyo dhibaatada maa laa yucabbaru canhu waxaan la cabiri karin xata istarxamuuhu intay ka naxariis dalbeen isaga facadafa calayhim waa u naxariistay faufrija canhum waa laga feeyey waa markuu yidhi allaahuma ajcal calayhim siniina ka siniyi yuusuf ilaahow yaal sannado sannadihii yuusuf abaarihii wakhtigiisii jiray oo kale abaartiiba <clears throat> ayaa ku dhacday ilaa ay dhacday inay qofku markuu samada fiiriyo qaac qiiq oo kale ayuu ka arkaya busta iyo yacnii e-, iyo sida ay abaarta iyo busta iyo siday u darnayd darteed qofku markuu saas kor u fiiriyo sidii daruur oo kale u moodaya daruurna maahano waa qiiq qiiq oo kale ayuu arkayey waa ka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi fartaqib yowma ta'ti الsamaa'u bidukhaanin mubiin yaqsha الnaasa hada cadaabun aliim abuu sufyaan ayaa u yimaadeen markaasay waxay yidhaahdeen mudar waa halaagsantay yani marka quraysh ka kor bay aadeen iyagii marka maadaama ay ogyihiin dembi ay galeen waxaan inay ka dhasheen oo iyagu ay eedaysan yihiin markay is arkeen ayay intay ka tageen odagii quraysh iyo inay ku beerxawsadaane mudar bayba aadeenba yacnii waxay ka wadaan carab barkeed waa halaagsanay marka wax ka haraya ma leh markaasuu nebigu u naxariistay waa laga qaaday marka ayb taana marka waxay kutusay calam min aclaami nubuwa facadafa calayhim nebigu waa u naxariistay faufrija canhum ayb waa laga fayday utiya biinaa'in baa loo keenay oo loola yimid fiihi maa-un biyo ay ku jiraan liyatawadaa bihi soo ugu weyse qaato faraqiba ilayhi aqwaamun dad baa dooneen hunaaka meeshaa jooga an yatawada'uu inay ku weysaystaan macahu ay nebiga la weysaystaan fawadaca wadaca yadahu gacantiisii buu dejiyey fii daalika alinaa'i weelkaa dhexdiisa famaa wasicahaa intuu weelku cidhiiri ka qabo gacantiisii waa u waasacmi waaye gacantii yuu ku yaraaday weelkii yacnii weel aad u yar buu ahaa saas markuu gacantiisii u dhex geliyo gacantii marka inuu isku soo ururiyaa ayay qasbaysaa weelku intuu yaraan ka qabo uma daca allaaha allowba marka weel intaa la eg nebiga iyo jeeshku kuwada weyse qaadan karaanna sida caadada maya laakiin uma daca allaaha allou baryey fa nabaca almaau biyihi baa burqaday min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooday ka burqadeen farihiisii ayaa biyuhu ay ka daadanayeenay ka burqadeen ilaa ay ka weysaysteen dad badan wakadalika facala yowma alxudaybiya maalintii xudaybiyana sidoo kaleu yeelay wa kaana aljeyshu ciidanku wuxuu ahaa alfan aarbaca miatin kun iyo afar boqol bay ahaayeen ciidanku qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi walow kunnaa mi'ata alfin boqol kun haddaan ahaan lahayn lakafaanaa waa la deeqi lahaayeen biyaha buuri wakadalika facala nebigu sidaa oo kale ayuu yeelay fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaar ka mid a biqadratin min maa'in dhibic biyo ah fii siqaa'in sibraar dhexdiis ku jiray yacnii qatra wuxuu ka wadaa biyo aad u yaroo sibraar ku jiray ayaa gacanta intuu geliyey ay bateen qaala raawi raawigu wuxuu yidhi lamaa amaranii markuu i amray an ufriqahaa inaan ka daadiyo oon ka shubo fi lwicaai weelkii ayb dhexdiisa inaan ku shubo markuu i amray khashiitu waxaan ka baqay aabbiyayanoo sibraar ku jiray ahayn weel buu ku shub yidhi markuu i amray inaan weelkaa ku gediyo biyaha ku shubo khashiitu waxaan ka baqay an yashrabahaa inuu cabbo biyahaasi yaabisu lqirbati qarbadka ama sibraarka qallaylkiisa sibraarku markuu qallalan yahay biyaha hore waa la qayaa waa dhuuqaya biyihii wuxuu leeyahy biyaha yaraani intay ka qabaan markaan ku shubay haddaan ku shubay waxaan ka baqay sibraarkaas qallalan qoyaanka uu qaadanayo inay ku dhammaadaanba biyihii yani intay yaraan ka qabaan waa wax aad u yaro ayb fawadaca yadahu gacantiisii buu dejiyey fiiha waan sibraarka dhexdiisa wadaca allaaha tacaala allow baryey fa nabaca almaa'u biyihii baa burqaday min bayni asaabicihi bay ka soo burqadeen liasxaabihi bay u burqadeen xataa tawada'uu intay ka weyse qaateen wa sharibuu ay ka cabeen kulli fiiri waxaan o dhan mucjizaadkan wadacallaaha wadacallaaha allow bariye allow bariye baa ku jirta markaa nebi sal ll cl salam mu'ayad min qibalillaah xagga allah laga ayidaayey rasuulkana xagga alle unbaa rajadiisuba ahayd rajadiisu waxay ahayd xagga alle oo dhibaato ciriiri marka loo sheegto ya allah yaa rabbi ayuu dhahayay marka maaha wax iska uun awoodayday ku timid iyo wax uu ku leeyahay ma aha ayb bikhilaafi dadka dajaaliinta ah dadka dajaaliinta ah, yani iyagu ay gaareen heer inay yidhaahdaanba yacni waxaay waxaasuu sameeyey sheekh fulaan markaa neef dhintay iyo wax dhintay buu soo kiciyey markaasuu wuxuu yidhi qum biidnii laa biidni illaahi idinkayga ku istaagu yidhi neefkii eh, dhintay mm, idinkayga ku kac idinka alla maya yaa waa ninka alla saa u qasbi karaayb waxaan alla idminse adduunyadan maka ma ka dhici karaan sidoodaba qudradii alla ma yaqaanaase qofkaas macno marka wamaa qadarullaha xaqa qadrihi ninka isla simaayo nin wadaad iyo ilaahay bal wadaadka saramarinayo qudrada wadaadka saramarinayo kor u qaadayo yacnii ilaahay ma weynaynin qofkaasi mana yaqaan allah subxaana wa tacaala ayb ambiyada ilaahay marka mar walbo iyagu allay ku xirnaayeen addoomay ahaayeen allay u tadaruci jireen waa isu bihin bihinaayeen waxay rabaan marka waa la siinaye alla xaggiisa waa laga siinaye mu'miniintuna sidaasoo kale waa iyaguna hadday alla baryaan dhabnimo u baryaan walow ambiyada yaanayba gaarin laakiin hadday iyagu yacni sidii alla laga bartay ama uu ballan qaadayba mawaanic ducadooda wax reeba haddaysan jirin oy iska ilaaliyaan mawaanicdii shuruudiina ducada ay la imaadaan dee ilaahay ballanqaadkiisa ma guub yeelaya wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum marka marka allabariga aan la aqbalayni waa mar maanic yimid iyo mar shuruudii wax ka maqan yihiin iyo amase waxaa weeyaan in la aqbalay baa dhici karta laakiin meel kale la geliyey oo inagu aan noo wanaagsan allana uu naga ogyahay taasaa marka rasuulku ley sal slam marka muhiimku waxaa weyaan qofka muminkaa ah inuu alla ku xirnaado hadduu karaamo yeelanayo iyo haddii kaleba inuu mar walba ilaahay gacanta u horsado gebgebta iyo marka qofka anaa wax qaba kara iyo kanaan yeeli karaa iyo yacnii waa axwaal shaydaaniya waa mana isku daranta axwaalu raxmaan iyo axwaalu shaydaaniya ma isku darbi karaan waa la kala garan karaa wutiya markaa wuxuu yidhi eh, wakadalika bacaa sahmahu wakadalika sidaa oo kale bacaa nebigu wuxuu diray sahmahu leebkiisii ilaa cayni alxudaybiyati xudaybiye il ku taallay biyo ku jireen ayuu leebkiisii dhex geliyey <clears throat> fa wudicat fiiha <clears throat> meeshaa dhexdeedii baa la dhigay fajaashat bilmaa'i biyo ayay la burqatay marka <clears throat> biyo ayay keentay xataa kafathum intay ka deeqdayba waana midda hadda ka hor ibnu taymiya waxaan ka sheegnay karaamaadka iyo mucjizaadku dadka mu'miniinta alla uu ku ayido laba unbay faa'iidadeedu tahay mar muslimiintu dhib haayo in dhibaatada looga qaado looga rafciyo amase in dacwada ay dan u tahay oo yacnii marka taasoo kale la arko ama muslimiinta karaamaadkooda iyo iyagoo dadaalayo haddana wax khaariqu caadaa ilaahay siiyey marka la arko dad badan baa laga yaabaa inay islaamka iyo toosnaanta istiqaamada soo aadaan imaa lidacwati dacwada in marka karaamadu dacwada lagu xoojiyaa wa imaa waxaa lagu xoojiyaa muslimiinta dacfi hayo ayaa lagu kabaa mucjizaadka rasuulka haddaad fiiriso meelahaasay u badnaayeen labadaas dhinac facala yowma daati saiixatayni wakadalika sidaadaas oo kale ayaa facala uu sameeyey yowma daati sadiixatayni maalintaas saqaa asxaabahu buu waraabiyey watawaba'uu way weysaysteen wa amara bacdahum qaarkood buu amray faqtasala wuu qubaystay min janaabatin buu kaga mayrtay janaabada oo kaanad calayhi dushiisa ahayd walam yanqus min tilka almisaadatayni allatayni walam yanqus mana nuqsaamin min tilka almasaadatayni labadaas sibraa allatayni labada oo lilmar'ati naagta ay wadatay shay-un waxba kama nuqsaamin fadahabat ilaa qowmihaa bay la tagtay faqaalad waxay tidhi innii ra'aytu اlyowma maanta waxaan arkaa aniga asxara ahli اlardi dadka dhulka joogo ka ugu sixirka badan ow amase inahu lanebiyun amase waa nebi uma aslamad way islaamtay wa aslama qowmuhaana waa islaameen radia allahu canhum qisadan iyadana bukhaari baa warinaya qiso dheer waaye madmuunkeeduna waxaa weeyaan <clears throat> nebiga asxaabtiisii oo jihaad ku jiro oo safar markaa ku maqan ayaa biyo la'aan ay ku dhacday dadkii qaar baa isku junubay qaar baa eh, yacnii oon qaar baa haraad uu haayey marka biyihiina ma leh mucaskarkii marka wax biyaa ma laha markaasuu nebigu diray laba nin buu diray ordaha biyo raadiya buu yidhi markaasay u socdeen naag bay arkeen marka laba sibraar wadato markaasay waxay yidhaahdeen aaway biyo markaasay waxay tidhi cahdii bilmaa'i amsi haadihi saaca ogaalkaygii aan anigu biyo ogaay shalay saacaddaanoo kale ahayd bay yani meesha ugu dhowo biyo idinkay idinka jiraan waa meel saacadda hadda la joogo saacaddeeda kale un aad gaaraysaan yani cahdii bilmaai amsi haadihi saaca yacni muddadii muddadayda aniga biyo aan arkay oon ogaa shalay saacaddaanoo kale ahayd bay way kaxeeyeen nebigay u geeyeen meeshii marka la geeyey mucaskarkii rasuulka sal ll slam yaa arkay markaa biyihii buu yidhi ha laga qaado waa laga qaaday waa laga hogay waa laga qaaday markaasaa laga weyse qaatay oo laga dhaansaday oo kii biyo cabaayey oo ka cabbay oo haraad haayey markay iyadana marka waa fadhisaa way fiirinaysaa iyadoo yaaban biyihii markay yani muslimiintii xaajadoodii ka dhammaysteen welina ay sidii meesha ugu jiraan ayuu yidhi biyahaagii makaa nuqsaaminay maya qaado marka saxaabadii buu marka yidhi wax isugu soo dardara siiyey sahay zaad buu siiyey waa diray markadkeedii markay u tagtay bay waxay tihi maxaa ku soo daahiyey baa layidhi markaasay tihi waxaan arkay adduunyada ninka ugu sixirka badan ama waa nebi un wax kale wax shaki labadaa unbaa mid ah. markaa naagtaas dadkeeda rasuulku markuu weeraro geesaha uu ka weerari jiray iyaga qoomkeeda waa iska dayi jiren isagoo og ayuu ka leexleexa jiray markaasay waxay tidhi ilaahan ku dhaartee u malayn maayo wax kale in la idinkaga leexleexanayo oo idin og yihiin dadkaani iska islaamay tiri marka ninkan nin fiican inuu yahay baan arkaa oo dabcigiisa iyo khuluqiisa iyo diinkuu dadka ugu yeeraya aan raacno way islaameen marka saasay ku islaameen ay ku raaceen mas'ale fiqhi ana waa laga qaataayo waxay tahay naagtan maadaama ay mushrikad ahayd sibraarkeedii biyihii ku jiray nebiga asxaabtiisu way iska isticmaaleen ayagoo wax kale shaki kale ka gelinin iyo wax shaki aanay gelinin ayaa biyihii ay ka isticmaaleen sibraarku marka muxuu lahaa iyo najaas ma ahaa iyo maunan dhihin waana mas'alo yani ka hadalkeedu dheer yahay gaalada laftirkooda qaaraa najaasada inay iska dheereeyaan ku caabudo alle qaarna waxaa weye sida yahuud oo kale qaarna waxaa weeyaan najaasadayba alle ugu dhowaadaan waa nasaarada iyaguna dhacay islaamkuna marka tashadudkii yahuuddana waa ka tegey tasaahulkii nasaaradana waa iska daayey dhaxaad waa waswaas badanna male tasaahul fara badan oo najaasada la fududaystaana ma qabo ayb nimankaa marka nasaarada iyagu haddii marka weelkooda see la yeelayaa marka xadiidkii kalena watuu ahaa annagu weel kale ma hayno weelashaas saa mararka qaarkood dad khamrada cabo oo khinsiirka cuno yaan danta in lagu qasbaysa inaan isticmaalno weelkooda markaasuu nebiga yidhi iska dhaqa bay sidaa tahay kuwa marka saasoo kale oo najaasta ilaahay ku caabudo nasaarada iyo kale waxay noqonay masale markaasaa laya daahir iskhilaafay marka warkeeduna waa badan yahay laakiin tan waxay u deliishadaan wixii aan hadda wax lagu karsanin oo dadku ay biyaha uu keliya ku shubtaan dadkaasoo kale marka haddii sidaan la yeelo loo isticmaalo waxba inaynan dhib lahayn imaam ibnu xajarna buluuqulmaraamka xadiidkan waa ku soo qaatay ana اnabiya sal ا ly slam waasxaabahu tawada'uu min misaadati imra'ati mushrikatin intaasuu ka soo qaatay xadiidka ayb fii kaiirin min hada الnamati wax badan oo noocan oo kale ah dhexdooda iyadoo ay ku jirto yaduulu basduhu fidintiisuna uu dheeraanayo wa fii ma dakarnaa wixii aan sheegnayna kifaayatun baa ku sugan in sha allahu tacaala faslun alihbaaru bilguyuubi almustaqbalati qaybkii soo socday ka warramidiisa mucjizaadka rasuulka waxaa ka mida ah waxyaaba dhici doono oo qayb ah inuu ka warramay oo sidii uu uga warramayna u dhacday kuwayaalkaasuu marka hadda halkan uga hadlaya iyadana <coughs> allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi caalimu اlغaybi falaa yudhiru calىa haybihi axada ila man irtadaa min rasuulin ilaahay waa mid haybka og haybkana u muujin maayo qofna ilaa axad uu raalli ka yahay min rasuulin ku bayaansan rasuul ah rasuulka marka haybka in ayaa looga sheegaa inta markaas baahi oo u qabo oo isaga diintiisa oo ugu baahan yahay ayaa loo sheegaa ee hayb muطlaq ah cid og ma jirto ayb rasuulka sal ا slam berri wax dhacaayo iyo wax soo socdoo fara badan oonan ogeyn baa jirta bal wuxuu tilmaamay laba nin oo idinka idinka mida laga yaabaa inay iisoo dood tagaan buu yidhi walacalla bacdakum an yakuuna alxana bibacdin waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu xujada ka toosin badan yahay ayb alxana bixujatihi min bacdin inuu kaga xuj aftahansan yahay fa aqdii waxaan xukumayaa buu yidhi naxwa maa asmac aniga haddaan nebi muxamed ah waxaan xukumayaa wixii aan maqlay ayaan wax ku dhisayaan ku xukumayaa qaybka marka inuusan ogeyn bay ku tusaysaa maxaa yeelay ninka beenta soo dhoodhoobaayo joog buu dhehi lahaa nebiga sal sl adiga been baad sheegaysaa saas u dhehi waxaa kaloo jirtay laba nin iyo naag zino isku tuuray masaajidka in la keenay ay licaantameen nebiguna uu yidhi ixdaakumaa kaadibun labadiinnan mid ayaa been sheegaya hebel baa been sheegaya nebigu ma ogeyn sala allahu calayh ali wasalam <coughs> marka mutlaqan qeybka alle keliya og waana tilmaan ilaahay leeyahay qeybkaa alle uu og yahay haddii uu doono wax ka mid a ah, ambiyada ilaahay waa ogeysiinayaa wuxuuna u ogeysiinayaa liajli dacwadaas marka iyaga kaga jirto waqad akhbara nebigu wuxuu ku qabray bilguyuubi almustaqbalati qeybyaal soo socdo almudaabiqati daboolay likhabarihi warkiisa daboolay kamaa akhbara allahu caza wajalla siduu alla u sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa oo ugu sheegay min idhaari diinihi diintiisa muuqashadeeda ah inay diintiisa kor marayso oo meel walba ay gaarayso wa iclaa'i kelimatihi alla kelmadiisa sarraysiintiisa waistikhlaafi aladiina iyo kuwii inuu dhulka u dhiibi doono aamanuu rumeeyeen wacamiluu saalixaati la yimaadeenoo min ummatihi ah ummaddiisa ah fil ardi dhulka inuu makanin doono wakaana kadalika yacnii qaar ilaahay baanu qur-aanka ku sheegayoo qur-aankii maadaama nebiga loo soo dhiibay <coughs> mucjisow nebiga u yahay marka wuxuu leeyahay waxaa ka mida diinka inuu saramaraayo kelmadda alle inay kor noqonayso dhulkana inay maamuli doonaan muslimiinta dadka nebiga ummaddiisa ee muminiinta camalka saalixa la yimaadeen wacad allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati la ystakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya ayb taasuu ujeedaa marka sidii marka alla u sheegay noqotay saxaabada marka aayaddan marka ibnu kaiir markuu fasirayana tafsiir fiican buu ka bixiyey oo uu ku soo khulaaseeyey min rasuulka ilaa waktigiisii buu keenay uu yidhi ilaa waktigeenna waxaan ku raaxaysanaynaa buu yidhi e, waxaan ku raaxaysanaynaa wacdigaas iyo ballanqaadkaa nebigu qur-aanka ku sheegay yaan ku taagannahon ku raaxaysanaynaa buu yidhi wakhti allaale wakhtiga uu daciifana waa qadarka dacfiga ku yimid mu'miniinta siyaabahaasuu sheegay marka sidii oo u tilmaamay iyay u dhacday wa ahbara bihalabati ruum wa ahbara nebigu wuxuu sheegay bihalabati ruumi ruum adkaanshadeeda farisa faris inay ka adkaan doonaan fii bidci siniina dhowr sano gudahood fa kaana kadalika <clears throat> qisadani waxay ahayd marka ruum iyo furus baa dagaalami jiray furus baa marka e, ruumtay yaa la jebiyey markaas baa nebigu wuxuu yidhi ruum baa adkaan doonta markaabaa qur-aankii iyo waatay ka soo degto aliflaamiim qulibat iruumu fii adna اlardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun fii bidci siniina lilahi اlamru min qabl wamin bacdu wayowma idin yafraxu lmu'minuun aayaddaa markay timid ayaa abubakar marka iyo waxaa waxaa markaa yanii eh, iyo mushrikiinta qaar ka mida makaa la joogee mushrikiintuna waxay taageersanaayeen furus mu'miniintuna markaa waxay labadaa kooxood ruumku inuu kor noqday iska jeclaayeen maadaama ruumku nooc diina muxarafba haba iska ahaatee un ay haysteen oy ka dhowaayeen nimankaas debcaabudka ah <clears throat> markaasaa abuubakar uu la sharatamay markaasaa dhowr sano markay dhacday baa markaa waxna aynan soo soconnin ayaa abuubakar ay mushrikiintii ku yidhaahdeen saaxibkaa waa kaa been buu sheegay markaasaa waxaa la yidhi saddex ilaa sagaal sano inta u dhaxaysa waa bidci dhowrku waa saddex ilaa sagaal inta udhaxayso sagaal sano meelaha markay dhacdayna kadib ayaa marka ruumku ay ka adkaadeen furs wixii markaa qur-aanka uu tilmaamay sidiisii bay ku soo baxeen fa kaana kadalika sidaa bay noqotay markaa wa ahbara sal اllahu calayh waalih wasalam wuxuu ugu warramay qowmahu qowmkiisa alladiina kuwaasoo kaanuu macahu la jireen fi shicbi meesha dosha ah yacnii shicbiga marka buurta dadkii kula jiray oo muslimiintii ahaayoo waagi maka la joogo aad loo taag darnaa ayuu wuxuu u sheegay ana allaha alla qad sallada cala saxiifati alaradata ana allaaha alla qad sallada inuu ku kiciyey uu ku salladay cala saxiifati warqaddii lagu gooyey nebiga reer bani haashim warqaddii lagu gooynayey rasuulka dartii baa loo gooynaye warqaddii la qoray ayaa nebigu wuxuu sheegay alla wuxuu ku salladay alaradata aboorka warqaddii la qoray oo annaga nalagu gooyey aboor ayaa cunay buu faakalathaa way cuntay ilaa maa kaana min dikriillaahi wuxuu ilaahay dikrigiisaa mooyaane bismillaahiba meeshay kaga taallay unbaa ka hartay inta kale aboorkaa cunay markaa nebigu markuu hadalkan sheegaya xaggee ku jiraa waa xayiran yahay markaas cunaqabatayna saaran buurtii buu ku jiraa warqaddana mushrikiintii baa meel gashteen meel bay geliyeen ay dhigeen warqadaasoo uunan arkin u tegi karin ayuu ka warramaya aboor baa cunay buu yidhi ilaa meeshaas dikriga alle uu ku yaal mooyaane fa kaana kadalika markii lasoo bixiyey sidii bay noqotay wa akhbara wuxuu sheegay yowma badrin maalintii beder qabla alwaqcati dhacdada ka hor biyowmin maalin ka hor dhacdadaa intaysan dhicin maalin ka hor <clears throat> bimasaarici alqatlaa dadka la dili doono meelaha meydkooda la dhigi doono ayuu sheegay <clears throat> nin walbaa meesha lagu legdi doono la dhigi doono waaxidan waaxidan mid mid fa kaana wuxuu ahaaday shanigu kamaa ahbara sida uu sheegay sawaa'an sawaa'an si eg eg ayb wa aqbara wuxuu sheegay anna kunuusa kisraa kisra boqorkii la dhihi jiray kisraa hurmus kaydadkiisa iyo wa qaysar iyo qaysar satunfaqu in lagu nafaqayn doono lagu bixin doono fii sabiili illahi ilaahi jidkiisa fa kaana kadalika sidaabay noqotay inta lasoo qaado cumar loo keenaa fii sabiililah lagu bixiyo lagu nafaqeeyey <clears throat> xadiidka cadi bni xaatimna saasuu ka hadlay wabashaara ummatahu ummadiisiiba u bishaareeyey bianna mulkahum mulkigooda boqortooyadooda sayamtaddu inuu taagnaan doono ou yacnii gaari doono fii tuuli اlardi dhulka dherarkiisa fa kaana kadalika sidaadaas buu noqday marka tuul <coughs> اlardi marka wuxuu ka wadaa mashriq iyo maqrib buu ka wadaa mashriq iyo maqrib oo wuxuu yidhi xadiidka in allaha zawaaliya اlarda alla dhulkiibuu iisoo duubay wuxuuna ii sheegay mulkiga ummaddayda annahu sayabluqu maa zuwiya lii min mashaariqi اlardi wa maqaaribiha intii la iisoo duubay oo ah qorax soo baxay oo qorax dhac islaamka marka intaasuu u faafay yani dunida yani waddamada islaamka haddaad fiiriso ama meelihii ayba diinta gaartay bari iyo galbeed baa u badan bariguna ilaa shiinaha ayuu tegey galbeedkuna ilaa iyo andalusuu tegey baddan atlantiga ayuu gaaray waqooyi iyo koonfur saa uguma sii fidin maanada waqooyi iyo koonfurta yani north boolka iyo south boolka iyo xaggaa ay isagu aad uma gaarin oo dhankan koonfurta waxaan marka afrikaankan madmadow baa soo xigan si fiican uma gaarin yani mamlakooyinka islaamku aad uguma saldhiganin haddii islaamku uu gaarana de wax uun dad ganacsataa waxay gaarsiiyeen iyo wax uun lacag markaas islaamka ku galay oo aan qaab u gelin iyo iskaga badan ayb dhankaas koro waqooyiga iyo haddii la aadana oo yurubta iyo meelaha ay xigaan waayeen ilaa north boolka haddaad gaarsiisid ma yacni islaamku sida ugu ou bari iyo galbeed ugu fiday uguma faafin marka intii nebiga ka sheegay unbuu ku faafay uu aad u gaaray mulkiga ummaddan labadan jiho kale aad uguma faafin fa kaana kadalika sidaabay noqotay oo xadiidka tawbaan in allaha zawaa liya alarda faraa'aytu mashaariqaha wa magaaribaha wa ina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuuya lii minha gaalada iyaga laftirkooda yacnii intaas islaamku inuu ku faafsan yahay juqraafi ahaan iyo waxaasoo dhan waa ogyihiin waana inta ugu dhulka adduunyada dhulka ugu barwaaqada badan uguna fiican way bari iyo galbeed marka loo loo socdo meelahan kale wax weyn ma jiro walidaalika markaa iyagii laftirkooda waatay leeyihiin dadkan gaalada kuwa ugu waaweyn berye dhexdaasa waxay dhahayeen dadkani waxay u socdaan muslimiinta hadafkoodu uu yahay wax khilaafo la yidhaahdo inay dhulka ka dhaliyaan khilaafadaas oo ka bilaabato andalus sbain ilaa iyo shiinaha iyo induneisiya inay xirtaanay rabaan dhulkaas marka barwaaqada badan inay la go'aan diin diin ku maamulaan annagana ay naga dhaariyaan ama jizye nagu farad yeelaan sanad ka hor ama dhowr sano ka horay saas dhahayeen si cad marka ay u sheegaayeen marka mulkiga ummaddan inuu hore meeshaa u gaaray adduunkana ka maamuli jiray inay og yihiin kii inuu ku soo noqday diidayaan marka haddii dhulkaasoo dhan marka muslimku taxakumo dhaqaalihii adduunyada iyo maamulkii adduunyada kusoo wareegaya iyaguna marka waxay u noqonayaan godadkii ay ku jiri jireen ilaa nimankan reer yuruba godaday isaga jiri jireen dad jira maynan ahayn wakhtiyadii islaamka uu ilbaxnimada iyo barwaaqada uu ku raaxaysanayo ayb walidaalika innagii waxay dhahaan diinka iyo marka laga hadlaayo cusuurul wusta iyo quruuntii dhexe iyo wakhtiyadii dhexe iyo wakhtiyadaas looma baahnay leeyihin wakhtiyadaa muslimiintay u fiicnayd iyagay u xumayd walidaalika annagay marka taariikh waxay nooga dhigeen toodi waktigaas wakti lasoo dhaafayoo yanii waa waktigii mugdigay yidhaahdaan waa waktigii mugdiga iyagaa ku jiray mugdiga muslimiinta mugdi kuma aynan jirin waktigaa iyo waktigaas waktigan iyo waktigaas kaasay roonaayeen marka kan fiicanay kaala dagaalamayaan waxayna ku dadaalayaan inay adiga taariikhdooda un taariikh kaaga dhigaan iyagaa marka waxay iska dhigayaan referency wax marka marjiciye inay iyagu taariikhdooda un taas keliya nacam dagaal hadduu dhaco kooda waxay leeyihiin dagaalkii adduunka nacam iyagaasaa taariikh u yeelaya marka nacam kuwa kale dunidoo dhan saamaynayo muslimiinta iyo iyaga ka dhexeeyana dagaal adduun uma aha iyaga nacam macno kaley ku sheegayaan marka qofku haddii laga qabto waxbarashada haddii laga soo galo qof wuxuu iska noqonayaa kor aan nuxur lahayn oo isku beddelayaan waxbarashadiisu hadday toosan tahayna fahamkiisu uu fiicnaanaya mana yeelayo waxaasoo kale wa ahbara wuxuu sheegay sidoo kale nebiga biannahu laa taquumu saacatu saacadda inaynan dhacaynin xataa tuqaatila ummatuhu ummaddiisa intay kala dagaalamaan ay kala dagaalanto qowman qolo siqaara alacyuni indhahoodu ay yaryar yihiin dulfa alunuufi sankooduna uu ballaaran yahay sankooda uu ballaaran yahay ku dheggan yahay kaanna wujuuhahum wejiyadooda waxaad mooddaa almajaanu lmuطraqatu gaashaan la tumay oo kale macna gaashaan la ballaariyey oo kale yaad wejiyadooda mooddaa oo wejigooda marka weji ballaaran waay wahaadihi xilyat tataar wahaadihi tanna wuxuu yidhi xilyat tataar tataarka habka ay marka u ah, hay-adoodii weeyaan tan marka tilmaantaanna waa hay-adii tataarta ayb iyo qaabkay isku qurxiyaanba fa kaana kadalika sidii nebigu sheegaa dhacday waxaan o dhan waa dhaceenu leeya waana sax oo dadkan nebigu tilmaamay waxay noqdeen dadkii tataarta oo muslimiinta la dagaalamayn ay muddo dheer isa soo dagaalamayeen hoolaako iyo jinkis iyo dadkii markaa iyo awlaaddiisii yaasiqa iyo buuggii yaasiqa la dhihi jiray balaayada marka keenay ee caasimadii baqdaad qabsaday ee dimishq kaabiga usoo koray kuwayaalkaas waa macruufka marka indho yaray ahaayeen dad indho yar ah oo wejigooduna marka uu ballaaran sankoodu uu ballaaran yahay wejigooduna sidii gaashaan oo kale uu wareegsan yahay wejigoodu waa wareegsan yahay weji dhuuban ma aha ayb kuwayaalkaasu marka uu sheegay siduu u sheegayna u dhacday haddii turki la yidhaahdana kuwaana loo jeedaa kitaabada axaadiidta iyo turki haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa kuwan ee turkigan hadda dowladdan turkiya la yidhaahda ha u malaynayn turkigan iyagu waxaa la dhihi jiray bilaadi aasiya alwusta aasiyada dhaxaa la dhihi jiray nacam laakiin kuwan la sheegayo waa kuwa marka barigaas ka imaan jireen waddankan yarkaa ee hadda mongoliya la yidhaahday ka imaan jireen waahbara wuxuu sheegay ana alxasana bna caliyin xasan bin cali radia allaahu canhumaa sayuslixu allaahu ilaahay inuu ku heshiisiin doono bihi isaga bayna fi'atayni laba kooxood cadiimatayni waaweyn oo min almuslimiina ka mid ah fakaana kadalika xasan oo yar oo taagtaagsanaya ayaa nebigu wuxuu yidhi nabnii haada sayidun wiilkaygan waa sayid min akhyaara weeyaan ayuu yidhi wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa sababkiisa laba kooxoo waaweyn oo muslimiintii ka mid ah sidiiba uu noqday marka xasan bin caliyo wakhtigii cali bn abi aalib uu la dilay ee xukunkii xasan uu ku soo wareegay jeysh tiro badan isagoo haysta marka oo haddii uu dagaal ku gala yacnii aan soo noqonaynin ayaa waxaa lagu yidhi marka cumar ibnu caas ay yidhaahdeen man lidaraari lmuslimiin war muslimiinta maatadooda yaa u danan hadday intaan isdagaasho islayso muslimiintii maatadoodii yaa u dan ah xasan marka kelmaddii baa marka uu ku dhegay wuxuu sameeyey marka xukunkii ayuu uga tanaasulay mucaawiye uga tanaasulay muslimiintii marka waa ku midoobeen kadibna marka intii ay iyagu ishaysteen marka fatxi fara badan ma dhicin ayb markii mucaawiye marka uu qabtay oo xasan uga tanaasulay yaa waxaa dhacday marka in islaamkii meelo badan uu sii furtay uu sii socday ayb labadaas marka fio ee waaweyn ee muslimiinta ka mida ah ilaahay ku heshiisiiyey marka xasan waa yacni ah, qaybtii xasan iyo qaybtii mucaawiya ayb oo muslimiinta badankoodba ay ka koobnaayeen meeshan marka waxaa laga qaadanayaa min almuslimiina markuu leeyahay in xasan qoladan marka muctasilada yaa iyagu warkooda inuu marduud yahay baa laga qaadanayaa sharcigu labada kooxoodba inay muslimiin yihiinba u qiray iyagu laakiin waxay leeyihiin mid baan muslin ahayn laakiin lama oga ma sheegi karno marka bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina nebigu leeyahy sal slam marka labada daa'ifaba inay muslimiin ahaayeen qoladaa marka warkoodu waa baail waxaa kaloo xadiidku isaguna uu tusay sida xasan yeelay inay afdal tahay ay fadli badan tahay wamin hunaa baa marka saxaabo badan waxay ku baraarugeen dagaalkii iyaga dhexdooda ka dhex socday in laga fiicnaa oo sida toosan inaynan ahayne toosnaantu inay tahay wixii xasan lagu ammaanay oo dagaalkii marka in la istaajiyo la joojiyey wa ahbara biqitaali alkhawaariji nebiga wuxuu ka warramay dagaalkii khawaarijta oo wuxuu yidhi takhruju maariqatun koox baa soo baxayso fii xiini furqatin min annaas mar ay dadku laba kooxood kale yihiin ay kala tagsan yihiin waxaa la dagaalami doonta buu yidhi owla aa'ifatayni labada kooxood midda xaqa ku dhow ayaa la dagaalami doonta buu yidhi nebiga sal l slam iyadoo marka cali iyo mucaawiye kala taagan yihiin bay ayay fag soo dhaheen marka meel xaruuraa la yidhaha bay isku aruursadeen halkaasay dagaal marka waxay ka bilaabeen inay muslimka ku dilaan cabdullahi bnu alkhabaab ayay dileen markaasuu cali marka la dagaalamay dafcan lisharihim isagoo marka iska riixaaya shartooda walidaalika ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa dagaalka khawaarijtu waa dagaal difaac maahane dagaal weerar maba ahanb walidaalika cali lama uunan dagaalamin ilaa iyagu ay tacadi ka sameeyeen waa iska dhaafay ayb farahu ka qaaday markay tacadiga sameeyeen ayuu la dagaalamay ayb khawaarijtuna marka dad markaa waxay ahaayeen qur-aanka si qaldan u fahamsan oo axaadiidta nebiga aan rabin ayay ahaayeen oo muslimka iyagu markaa dilo la dagaalo gaalada marka iyagu aan yacni la dagaalamin tilmaamo fara badan baa rasuulka sal ll slam uu ka bixiyey kuwayaalkaas markaa akbaru calaamana waxay tahay marka muslim oo wakhtiyadii dambe calaamaad calaamadooda tan ugu weyn waxay tahay annahum yacni qofka muslimkaabay waxay ku gaalaysiiyaan dembi aan gaalnimo ahayn dembi aan gaalnimo ahayn sidiisa aan gaalnimo oo ahayn ayay qofka ku gaalaysiiyaan ama waajib laga tegay ha ahaado ama xaaraan la koray ha noqdo taasaa aad calaamad marka daahir ugu ah <clears throat> ayb walidaalika marka dadkii nebiga u ballan qaaday jannadii iyo saxaabadii waaweynaa iyo ayay gaalo u arkaayeen iyagu saxaabaduna qowlka raajixa iyagu gaalo uma aynan arkayn <clears throat> cabdullaahi bn abi owfa wiil uu dhalay ayaa ku biiray nimankaas khawaarijta ah waagii lala dagaalamaya marka dhinacoodu ka safnaa saxaabi ma uunan ahayn isagu dabcan cabdullaahi bn abi owfaana dhanka saxaabaduu jiraa markaasu wuxuu leeyahay hijratan hijratan yacnii war hijrada laazim hijrada soo laazim kaale noo imaab annaga noo soo hijiro markaasuu wuxuu yidhi isaguna ahijratan bacda hijratii hijro hijradaydii aan nebiga usoo hijrooday midaan ahayn miyaan hadda hijroonayaa buuyb marka inxiraafku wuxuu la gaaray saxaabi nebigii u soo hijrooday khayr iyo yacnii nebigu u duceeyey ku jiray dadkii yacnii baycatu ridwaan iyo meelaha yacnii ku jiray oo isagu yacni la yidhi naar maba taabanaysan loo ballan qaadayee la yidhi ayuu isu arkaa inuu isaga ka toosan yahay cid wax u ballan qaada male isaga saxaabi ma aha yacnii inta uu og yahay saxaabigan ma oga haddana maca daalika isagu inuu toosan yahay buu isu arkaa marka qofku hadday diintu qallooc u gasho waa ka daran tahay macsida caadigan diinka qofka uu si aan ahayn inuu u fahmaa ka daran kana dhib badan ayb marka waxaaso kale u sheegayaa wuxuu leeyahay kaale iisoo hijroo buu leeyahay meeshay joogaan wuxuu u arkaa meel gaalo dadka gaalo u arkaa markaas hadda soo islaam buu leeyahay wa markaa wuxuu ka warramay buu yidhi biqitaali اlkhawaariji wawasafa lahum waa tilmaamay wuxuu u tilmaamay marka datu dayati midka yacnii gacanta gacantiisu ay go-an tahay oo sidii marka naas yar oo kale gacantiisu u eg wuxuu yidhi waxaa laga soo heli doonaa nimankaasi nin waxaa ku jira buu yidhi dusudayati naas yar gacantiisu ay shabbahday u eg tahay gacantaa go'an marka wax yar baa ka lusho marka oo sidii naaskoo kale ah ayaa gacantiisii ka lusho cali markuu la dagaalamay la laayey ayaa wuxuu yidhi orodoo ka iisoo fiiri buu yidhi ninkii la jiray markaas soo fiiriyey nin noocaama ku aragtay maya orod ku laabi buu yidhi mar saddexaad buu celiyey markii la kala guray ayaa meel hoose laga soo bixiyey ninka cali markii uu maqlay marka waa ashhaatay ilaahay buu sujuud ula dhacay shukri wixii nebigu uu sheegay oo uu indhaha saaray yacnii dagaal uunan ku khasaarin inuu yahaybu si fiican u hubsaday awalba waa ogaayeen saxaabada iskuma aynan khilaafin kaas haddana laakiin markii wuxuu nebigu sheegayo indhaha la saaro la mid maaha sida kale fawujida kamaa wasafa sidii waxaa loo helay oo u tilmaamay sawaan sawaaan wa ahbara wuxuu sheegay bianna camaaran camaar bnu yaasir sataqtuluhu inay dili doonto alfi'atu albaaqiyatu qolada gardaran camaar marka intuu waxay ahayd mar masaajidka la dhisaayey dadku hal hal dhagaxay soo qaadaayeen isagu labalaba u soo qaadayay dhagaxa markaasuu nebiga intuu ka tirtiray ciiddii iyo ka masaxay ayuu wuxuu yidhi wayxa camaar taqtuluhu اlfiat اlbaaqiya waxaad dili doonta camaar qolada baaqiyada ee gardaran jannada ugu yeerayaa isaga ayb meeshan marka cali inuu camaarna maca cali buu ahaa cali marka culammadu markay leeyihiin labada daa'ifa cali baa toosnaa xaqa u dhowaa xadiidtanay ka qaataan iyo tii hadaaya aan sheegaynay khawaarijtu waxaa la dagaalami doonto owla daa'ifatayni isagaana la dagaalamay laakiin labadooda qoladan baa toosan had ogow ma keenaysa dagaale ogow nacam inay dagaalamaanba u bannaanayd maahan macnaheedu ibnu taymiya saas u taxleeliyaoo wuxuu yidhaahdaa cali xaqa waa lahaa waanu u dhowaa waa sax laakiin xaqiisii inuu dagaal ku raadiya sax ma ahaydna maya sax maynan ahayn maxaa yeelay waxaa ka horeeya labada kooxdan haddii baqii iyo gardarro lagu arko horta in dad loo diro ee eh, iyagu markaa shubha hadday haystaan lasoo ogaado sidii yani nimankan khawaarijta uu yeelay oo kale sunnadaas marka waa la qaatay iyada middaas middan marka laba kooxoo muslimiina hadday dagaalamaan wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu maxaa lagu bilaabayna fa aslixuu baynahuma caaisha iyo markaa asxaabta in badanoo ka mida waxay yidhaahdeen aayaddan baan ilownay bay dhaheen intaynii badnayd aayaddan baan lagu baraarugin xaggeen looga baraarugin fa aslixuu haddii inta heshiis la galo qola diiddo markaa dagaalku wuxuu noqon lahaa marka wejbuu yeelan lahaa laakiin qacdii hore waa laysdagaalama ijtihaad baa lagu dagaalama marka dagaalkuma fiicnayn kooxdan marka gar waa leedahay waa dagaalka u bannaan maaha macnaheeda sidaasaa u qaatay laakiin sidaas ma laga wado mar kastoo qofku uu xaq leeyahayna maaha in dagaal u bannaan yahay mar walba uu xaq leeyahay iyo dagaal u bannaanaanshadu waa kala gedisan yihin marka masalada ba aad waxaa u baraarujinaya ibnu taymiya juska afaraad minhaaju sunnaha waana meel wuxuu leeyahay mowdic dadku aad iskaga dheeh galo fahamkiisa uu ku adkaado meelo badanna ay jihaadka uga ekaa kartaan wixii marka jihaada iyo wixii aan ahayn iyo saasoo kale wax badan baa isu ekaan karo taas marka inuu qofku taani u fiiriyo wixii saasoo kale ah bianna camaaran sataqtuluhu lfi'atu lbaaqiya marka Eh, qolada marka gartale qoladaasay noqdeen marka cali kuwan kalena hal ajar bay leeyihiin ille waa ijtihaadeen waa gafeen cali iyo laba ajar bay leeyihiin dagaalkuna ma wanaagsanayno xasan baa marka wuxuu inuu dagaalka joojiyaa lagu ammaanay hadduu dagaalku xaq ahaan lahaa joojintiisii marka lama ammaanen xasan laguma ammaanen saa u gara ayb mucaawiya markii xadiidkan loo soo deliishaday ee la yidhi wayx camaar taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya de camaarna safkaaga kuma jira ka warran sax waayuu yidhi nacam camaar taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya laakiin cali waayuu yidhi nacam qolada gardara dilayso isaga sababtoo isagaa keenay meesha cali markuu maqlaybu wuxuu yidhi ayb marka xamzana nebigaa dilay marka isagaa ila uxud keenaydisaa la yidhaah saasu isaguna dhihi jiray marka loo sheego wuxuu dhihi jiray u sheega xamzana marka nebigaa dilay isagaa ilaa meesha keenay marka yanii xujadaana ma toosna qaar marka culammadu waxay yidhaahdaan alfi'at اlbaaqiya waxaa loo jeedaa kooxdii gaarka ahaydoo iyagu intay qabteen dileen kooxda gaarka ahayd yanii ilaaladii inta la bixiyey oo iyadu intay camaar dilkiisa kuwii la baashiray ee tooska ula baashiraa xadiidku ka hadlaa bay dhaheen calaa kullin xadiidkan macnihiisa horuu leeyahay faqutila yowma sifiin baa la dilay maca caliyin radia allahu canhuma wa akhbara wuxuu sheegay bikhuruuji naarin dab inuu soo bixi doono min ardi alxijaaj dhulkaa xijaaj inuu dab ka soo bixi doono tudiicu lahaa ay la iftiimi doonto acnaaqu libili geela luqumihiisu ay markaa la iftiimayaan bibusraa meesha busraa la yaraa joogo geela busraa busraa waa dhul shaam dhulkan marka suuriyaay ka mid tahay bilaadi suuriya ama shaam busraa geela joogo ayaan dabkaas iftiinkiisa yaa waxaa laga ah, geela yani luqumihiisa ayaa la arkayaa oo waa laa ifayaa ayb dab marka xijaaz iyo shaam xaggey isu jiraan wax fara badan mid marka bukhaariyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayra ayb alimaam nawowi ah, ah, marka wuxuu leeya ibnu kaiir wa kaana duhuuru haadihi dabkan soo daahiridiisu wuxuu ah fii sanati bidcin wahamsiina wasittimia lix boqol iyo konton iyo dhowr markuu sanadku marayay hijriga dabkaas baa wuxuu ka soo baxay xijaaj shaamna waa laga arkay markaa geela shaam joogana wuu iftiimiyey la mugdiyo habeen ay tahay yaa geelaabay marka iftiimisay ayb waa la arkay buu li alimaamu nawowina wuxuu yidhi tawaatara alcilmu bikhuruuji hadihi الnaar dabka inuu soo baxay soo bixistiisu ogaalka la ogaaday arin mutawaatir oo qof walba ogyahay bay noqotay cinda ahli shaam reer shaam wa busra madiinatu macruufatun bishaam tabcudu can dimashqa xawaalay miata kilomitr boqol kilomitr bay dimashq u jirtaa busra xagga galbeed markaa fiiri nebigu markuu ka warramay lix qarni ka bacdi ama ku dhowaad ayaa dabkii la arkay waxyaabihii uu ka sii hadlaya soo daahiree soo muuqdeen ayb wauhbirtu waxaa la ii sheegay waukhbirtu waxaa la ii sheegay buu yidhi caman shaahada idaa'ata acnaaqi اlibili bibusraa geeli meeshaa joogay luqumihiisa in la arkay oo iftiimeen ay ku iftiimtay dabkaa uu ku iftiimay dadkii arkay goobjoogga ka ahaa xaggooda waxaa laiga sheeayaa la igaga warramoo la igaga sheegay ayb oo dadkii arkay yani dadkii yani laa arkay xaggoodii baa laigaga wariyo la igaga sheegay marka imaam ibnu kaiir isaga toddoba boqol buu dhashay sanadka markuu ahaa alimaamu nawowi baa ka weynaa lix boqolsoddon iyo xoogaagii dhashay marka alimaamu nawowi isaga waxaa laga yaabaa markii dadkii arkay dabkaasi inuu markaa la baashiran isaga isagalidalika wuxuu leeyahy tawaatara alcilmu bikhuruuji hadihi الnaar cinda ahli shaam ibnu kaiirna wuxuu leeyahay waxaa la igaga sheegay dadkii arkay dabkaasi yaa la igaga warramay xaggooda fasala اllahu calaa rasuulihi alle rasuulkiisa allah ammaano ilaahay ha ammaano kulamaa dakarahu daakiruun in allaale intay dadka xusaa ay xusayaan wa akhbara nebigu wuxuu ka warramay bijus-iyaatin waxyaabo jus-iyaad ah yaryar kaanad ahaatay watakuunu ahaanayso bayna yaday saacati saacadda ka hor yaduulu bastuhaa oo haddii halla faafiyo la yidhaah aad u dheeraanayso wuxuu leey waxyaabo badan oo qiyaamaha ka soo horreeyo calaamaad suqra ah iyo calaamaad kubra uu ka warramay qaarna la arkay kuwana ay imaan doonaan baa jiraan ayb wafii oo haddii hala sheega la yidhaah yacnii fidinteedu ay aad u dheeraanayso wa fii maa dukira wixii la sheegayna kifaayatun baa ku sugan in shaa allahu tacaala wabihi iqatu ayb kadib wuxuu gelayaa bishaaradii kutubtii hore nebigu ay ku bishaareeyeen dabadeed marka ilmihiisii iyo xaasaskiisii iyo gaadiidkiisii iyo shamaa'ilkii nebigu gelaya shamaa'ilkan rasuulkana in la barto waxay ka mid tahay aliimaanu bihi rumaynta nebiga la rumaynayay ka mid tahay marka dadku inay ka jaahil noqdaan rasuululahi moxamed sal l slam aaday u foolxun tahay man qof ogaan karo oo fahmi karo inuu ka jaahil noqdo rasuulka ilaa dadka qaarkood jahligoodu laga yaaba inuu gaari karo rasuulka yoo ahaa haddii la yidhaha aan garanaynin daqaa'iq yaryar iyo jusiyaad yaryarna inuu aad u yaqaano waxa ka sii xunna waxay tahay umuuro iyo caadaad shaqo aanan ku lahaynoo gaalo leedahayna in jusiyaadkooda la yaqaano dhallinyarada hadda jirto waxaa jiro laba iyo labaatanka qof ee garoonka gelayso niman kulligood wada yaqaan laba kooxaa ciyaarayso laba-iyo labaatanka qof oo garoonka ugu jirto nin walbaa magaciisa iyo meeshuu ka yimid iyo siduu yahay aada u yaqaana haddii la yidhaahdo war wax yar fadhi kaale shamaa'iluulmuxamadiya la akhrinayo nebiga shamaailshi ma leh waalidka isagu waxaa laga yaaba inuu waalidka ka arkay hadda ka hor baan waxaan arkay nin odayah oo markaa wiil ou dhalay oo diinka xoogaa fahmay dacwo ka ah dadkan marka hindida iyo yacni ahana muslimiintan hunuuddaa iyo iyagu badanaa dadka a'immada iyo way la tashtaan sida badan wiilkiisuu ka dacwoonaa marka isagiibaa marka wiilkiibaa marka wuxuu leeyahay waxaan buu igu eedaynayaa laakiin aniga aabbahay saa idayacayuu leeyahay wiilkiina nacam waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan samay jiray ma iga celi jirin in allaale intaan shaqaynayo waxu keenaayo u dadaalayo adduunyadiisuu fiirsaday waxaan kale shaqaba kuma lahayn diinna waxaan ka naqaanay yuu yidhi markii wax yar ay ugu dhacaan ama aan jirrado kuwa qardhaasyada iyo xirsiyada gooyo ii gey jiray hadda xoogaa markaan fahmay muxuu ii diidaya marka dadka mushkilada in badanoo ka mida ah waxay uga timaadaa dadka dhalay dadka dhalay baa nebiga jaahilka anacam ah, waxba aan ka aqoonin oo keliya ka yaqaano bisha mawliidka in nebiga la xusoo keliya dadka waxaas ummadda ku tarbiyeeyana ma baraan shamaaisha nebiga iyo siirada rasuulka iyo dadka ma geliyaanoo ma baraan marka qofku inuu maanta habka lagu baran karaa si badan bay u fududdahay ama yacni cajal lagu dhagaystaa ha noqoto ama memory la isticmaalo ha noqoto ama darsi <coughs> ama darsi masaajid laga akhrinayo ha noqoto nacam qofku inuu marka isku xishoodo waaye oo yacni arkaanuliimaan maadaama ay ka mid tahay aliimaanu birusul rusushiina nebi maxamed ugu dambeeyey in jaahil laga ahaado waa wax iimaankaagii taabanaya ayb wabilahi towfiq sal l slam alayh